fiican oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastaad joogtaan iyo siduu idinsoo gaaraya maqalka k n n waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan oo xilligan oo kale ka dhagaysataan idaacadda kulmiye galab wanaagsan gudaniyo dibadda guud ahaan gidigin ku noolo gebi ahaanti galab wanaagsan galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan barnaamijka gale wanaagsan aalaab waxaad ku dhegaysataan kaalimaha suugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeliga lamaanaha kaftanka iyo sheekada kaba marna barnaamijka waxaad kalood ku dhagaysataan sheekadii xiisaha badneed ee walbahaar adduunyo wadajir galabta barnaamijka halkan waxaan kaga soo jeedinayaa luuliya cabdulaahi iyo u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka gale wanaagsan talaado arbaciyo khamiis todobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro barnaamij kastoo tagtay kulmiyey ku taginayaagalab wanaagsan lule galab wanaagsan cabdulaahi sidoo kale waxaa farsamo yaqaanka waxaa leenahay galab wanaagsanasoo dhawaadagambaradsoo dhaweysta sijaayadaha fidsada kuwa shaqeysanayana waxaa leenahaa dee dad badan baa jira moogta ayagoo hool haysatadarawalo waa jira baabureeya mm. bajaajka dhamaantood waxaa leena marka qof walba jeewi waa ku jiro wanaagsan horta cabdulaahi o jimcada moogta jimco wanaagsanaa las dhahaa arbacada arbaco wanaagsan ma las dhigi karaa <laughs> <laughs> qofkaas hootiisa haysato ah. soohib maalin wanaagsan lama dhihi karo arbaco wanaagsanarbaco kale xitaa maaha ah. sabdi wanaagsan axad wanaagsan mm, isniin wanaagsan isma dhaho jimcada iyo iidda iyo ah. maalmahaas ciid wanaagsan jimcada marka maadaama maa iidda saddexaada muslimiinta saasaa laisku dhaamiya mm-hmm, waayahay allaaka dadku waa dhahaa isniin wanaagsan haddaa kuleeya arbaco wanaagsan <laughs> waayahay luley eh, barnaamijka haala waxaan ku daafuranaha mid kamida kaalmaa sugaan waxaan soo qabanayaa mid kamid a ku luuqheyso faadumo duur waayahaheysii hore mm, heysii hore mhm. deganaay bal waayeryadeed waxaa kamid a mhm. haddii aan waraaqaha ugu dhiibo wariyaha mhm. kuna qoro wargeysyada warkaba iga gaarsiin fariin baa la diraya oo dheer weliba mhm. aad iyo aad sababta fariinta la dirayana qayban ka ahay waan ku jeedaaba hees markaa soo qabatay hadii aan waraaqada markaa maqlay jaa waa dareem inaan fariin diroosid garabkaa mhm. waaya soo dhegeysan channel out the whole time. Thank you. <laughs> waxay kaloo tiri kiyaan walaalkay <laughs> iyo waalidkay uga go-ay dartiis cabdullaahi qof waalidkaaga dartiis mauga goylayan yacni waalidkaaga Eh. qof kale magugoy lahay go-ista eh, taas kan wada iyo daada <laughs> maya mid waa yani haddee waalidkaaga ku dhahaan mhm. gabadhaan kula ma rabno miska mhm. deen lahayd mase waxaa waaye gabadhaasaa ah, dhankeedu eh, horta markasta waalidka amarkiisaa sareeya waalidka waxay dhahaan war ma laga keeni karo lakin an meeshaan si kale ufasirtay laakiin mm-hmm. yani waalidka kaaga go-ay gabadha guriga hooyadeeda ku nooleed aabaheed walaalaheeda dhex joogtay waxay go-aansatay inay isla aqalgasho oo gurigii ay kusoo barbaarsinta ka tagto ee guri kale kasoo kacdo saasa uqaata laakiin hadday imaato taas waabaan mm. nabad baa moogtahay laakiin lacalla <laughs> taas waa mid waalidku ku qaracsan yihiin dad badan waxaa jira moogtaha waalidiintooda san ka helin qofka ay markaas la yimaadeen mm-hmm ma ogolaan laheed marama ma ka hari laheed jecelkaaga waalidkaaga dartiisa <laughs> waayaha bal markaan waxaan inoo soo qabanayaa heesa ku wada luuqeeyaan fiska iyo weliba qoomaal heeskan waxaa la yiraahdaa laabta igu qabo heeshiga halka ugu wacan aan soo dhegeysano bulshadu jacaylka dardaatiyo guriga aan muquuqa jirin samuhu gabaabsiyo runtii geedkan caashaqee irkiyo iga baxay wadnaha aduu ku gaaryahe midhaha gacaltooyadiyo igtay hoogan dabar jirtiyo dayaankaba ka xusho guudkaadii saaranto gobbaad aaminay tahe gobiyo laarta igu qabo adaa inta gabar jirtiyo gayaankaba ka xusho gudkaadii saaranto gobadaaminay tahe gobiyo laabta igu qabo baadhaan inay tahee gogiyo laartaygu qabo adaa inta gabar jirtiyo gayaankaba kaa xusho gudkaadii saaranto gobaadhaan inay tahee gogiyo laartaygu qabo waxbaa ka dhacayadaa mhm. inta gaban jirtiywaxbaa ka dhacay farxii fiskii qoomaal baa ku luuqeynaya barnaamijkeena galab wanaagsanna qeyb ayaa ka eg heestaasi mhm. ah, galabta waxaa waay <laughs> lamaana ka shidantahatalantaalia maya xasuus kuma jira <laughs> laakiin adduunka dhan baa labalaba ah eh. mhm. wax oo keliya maba jiraanba waa ka waayahay bal cabdulaahi markaan goor sheegtada istuudiya waxay tilmaamaysaa xilligaan dhegaysan jirnay sheekadii walbahaar aduun wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta soddon iyo ee sheekada walbahaar adduunu xilligaano kale aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye waana fikraddii bashiir maxamed kheere ma shaadiyad aroosanaysa miya maya eh. macnaha shaadiya aroosaa la ah, wan garta waa naagta ilinta eh, shaadiya la ilaa miya shaadiya xaafadayda waa jaarkayga taasi eh. xaafadiin waa jaarkayga shaadiye jaarkiina miya ah. jaarkiina jaarkayga maad qadijanacdajaarkaaadiyadan haya war shaadiya kharija la galaal galaal khadija aqri shaadiya la aroosaa la aroos ha shaadiyada aroostay miya waa sax hadaad qalinjabo ka maaragto qalinjabo ku waashay taas waaba yaryarana kuma boob doonaysabe yaabay jecelkeygan aroosooyaan ku dheh intee lagaa keenad niyo markaas aadee jeclaata miya ma jeclaanin qadijan hmm. jeclay Ah, khadijana waad jeceshahay ah. shaadiyana waad aroostay lama kal beris kal warla haye war khadiijadan ku dhooya merab yaarkii shaadihe a ah, ka dhicisa mardhow ani iid aniyo aniga haywaalin oo maskaxdaydan mulqacada ku dhooqireen waan ku fahmay imaka inaad aad khadiijana jeceshahay shaadiyana aad aroostay afar baa ilaahay ku baneeyey waa sax fer afar allah ilaahay waa ii baneey waa ogaaye niyo horta niyo niyo khiyaaran ku maraynayey waxa daariya marka anigu imaka odayaal ballan ballasana nin saaxiibkayga hore garabkaygana wadahayd marka waxaan ku yidhi nooca tayba anu imanka garan maayo noocan ma fahamtay markaa dee haddaan saaxiib aan waxba iila qabanayn wasalaamu calaykum dib waxaan kugu sameeya bal asxaabteyda kale iska baadhbaadhe fere anar saaxiibkaagan ahay hmm. wax waa kuu qabaa garab lami warabtido ah, lukata waa kugu daraa diyaaraan ku ahay cunugaagla naag mukdari kartaa ya cunugaagale nadnaag ku tarta diyaar muutae oo khaliij oo asiigu dhaafo amaan asiigu siiy oo <laughs> suleekhaab u haystaabe xagad ka waalantay ya suleekhaab u haystaa xagad ka waalantay war wax jirmoogaa taga waayo maxaa dhacay horta suleekada horta aan kuweydiiyaa suleekada taga waayo gurigadaad geysa adigu lafteeda tii gurigaad aan ku geehayo aan israaceen nimoo wax ogeenin ilaahay macdaawo hmm. suleekhadaas abuu sanyarkoo kale aku khafiifti a satrigeeda ku yaala alniyo ninkan nacasaysana war keega yarnaad arag habeenkii ku hadraabe kebe uu ku hadraaba habeenkiis asxadaa ah maca alaab ku hadraa waa ku xadiraa maxawe wuu ku riyoodaa a waa ku riyoodaa dhe riyo been riyo been isku riyahooya nin kale ku riyahoosa ambigeed nin kale ku waad ninka ku riyoonaysa waa isaga fere wax makuu sheegaa riyo aad ku jirtaa hmm. iyo run been ku haysaa <laughs> nin ah. hadal haddaanu hay ku odhanayn ah. waad iska odhanaysaa ila waad iska leed marka hadalkan ah. war kay ku riyoonaysa ku hadiraysaa waa kayga yar samiirniyow aniga waxaan kuu sheegaa khamiistan waa aroosi rabtaa igaarkaagan ma igaar kalawe imaankaa kayaw ku dhuuqso akhri iska leh markaad waxaa kugu yeray wixii aan samayn lahayn ani adiga waayo anig nafsadeeda maanta keligeed go-aan ma qaadan karto nafsadeeda waa isla leenahay marka wax uun sameeya adaa nin rag ah mootahay waxaa ani adiga isugu soo dhawaan karno oo arrinta aabana aan ugu baaqsan karno oo habaarna ii keenayn oo anagoo faraxsan ani adiga aan isku heli karno aad maxaa la fikray qaalid maxaan kula samayn karaaye okay maxaan xanahay ani qof kale hadda horta ani adiga inaan isul boobno isla baxsano xal maaha wejina maaha quruxna maaha weji maaha ilma dacaysan laakiin qorshe kale ama horta weli lagu bixiyey okay ani beri adeeraa soo wacaa adeeraan keena xaafadda anaa bas kasoo hormaraa ninka marka doo abi ha anaa sameynayo qorshe fiican waaye okay anaa bas kasoo doonanayo qorshe fiican adeeraan la hadlaa hadda iyo doonaan layaa gabadha laakiin arintani waqti qaadata qaalib ma raba cidiina ama iska dawareeg maya adeer waan hubaa adeer toban jeer dhaha weliba mad kursatid walle anaa huba taas hadda marka waa kasoo hormaray waaba kasoo hormaraa berri waay maanaa weliba waxaan isku dayahaa caawa aabe ilaa galabta dimyaanahaas aan ku aragno inaan ta adeer soo wado aan u keeno isla galabta isla galabta ugu dambeyn berri ugu dambeyn berri ka war caqligaas maya arrin fiican waaye haddii laakiin haddii hadduu aabadiida ka war gabadh waa bixi yiraahda ka war

hadda markaa wejigaaga arkay aniga xoogaa naftay wallaahi in qalbiga waxaan ka dareemay farxad intay taala aniga gurigaa jooga arrinta dhan ani waa kaa ogahay xabiib hadda niyadda waxaa gashataa mm. ani adigoo lanskan siiyey بس هذا نيد وعيكسن فرحسن تاع خص لها المر فرحسن كجع لها لا فيو باي باي وحان فيلين دعايا أنا بحاول هذا أدير بكلا بلا بين أرنتيس أدير أتجايا على كبرنا ليدون حقل ما حقل ما سان أدير واحد بدل يقول تري أرنتان تون كنا جري يقول تري وين هسمعي واحد anima sulaaqalaanteed sidaa u noolaanaya maba noolan karaba ana naftiga intaa meel kale ka fiirinayay daahana hortiisa dafanaa jooga igu dheirto laakiin inaysan igu dhicinaan rajeynaya suleeqa haddaan waayan waxaa u malaynaya aakhire la aadaya mahane adduun kuma noolaan doono maanta arrintaa inaa dhammeeyo wax iiga farxad badan ma dhici lahayn oo arko arinta qaalid hadda uu isoo jeediyo oo rumoodo oo aabihiisa iyo adaradiisa inta keysto isoo doonto aniga qaalid aan is helno ilaahayoo suurageli adaa wax walba awooday aniga ninaan aqoon oo weligay aan arkin ilama ahan inaan nafsadeeda ku aamini kara ama aan reer u dhaqi kara laakiin qaalidta haddaa canjeeriya dalacbilaash cunna waa ku qanacsanahay yaraanta ilaa haddaana wada joognay waana wiil fiican qaalid aadaan u jeclahay qaalid xal dhan waa ka jiifo waaye ani faamilkayga ma ifahmaan mu aabahey ifahmo ma hooyada ifahanto la gabadhan waa wareerta wallaahi bilaa nayaa suleeqo hooyo maxaa kugu dhacay adiga is hadlaaye adiga ilaa xalay taleefonkaada markaa soo gala waa ifaayey cunka xunkaadheeraa ah kula jooga muxuu horta kuu sheegaa waxaan ku leeyahay lacaglaa lagu siiyey oo kale iska arag loo sharaf leh oo waxaan ku leeyahay dahab kuu gadaayo oo ciddaada wax siinaayo oo waxaan ku le anaga hataa ma nooleynaayo naa waa waalan tahay nafsadaada runta u sheego waxaan ku leeyahay iska daa cunka ciyaalfo dheeraha kuu sheegi maayo hooyo intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta soddon iyo sideedaad ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmayno nabadgelyo tahay sheekadii walbaharad aan halkaas kaga imaano cabdullah aad iyo aad shaaxiga waxaa waa ujeedaa kumashquulsantahay durmuus shaax galabta istaaga durmuusa ka cabtay hal fadhi ah, ah, saas maya waxaa maqli jira bakeeri qof weyn wax mm, durmuusa adiga leeda mm-hmm. mm-hmm. haye horta koob niyo koob ma fiicnin qof wax lagu soo shuubo mm-hmm. sideedaba ani qof kale durmuusa soo agdhiga <laughs> waayahay ayaantan moogta hawada waxaa ku jira mm-hmm. internetka waa goy rabaa inkastoo mm-hmm. hadeertaan la beeniyey mm-hmm. in arrintaas ay wax kama jiraan taha wadamada carabta kaliya laga boonbooninayo bal laakiin aada horta looga naxsanaa walaahi dhalinyarada hadda jirto iyo guud ahaanba dadka hadeertaan jiro moogta internetka ku nool yihiin wax ku qabsadaan maaragtay waaba noloshii oo qaab ka noqo way saameyn lahaa maxaa yeele wax badan baa ku samaystaa kaa fiican haye daraa difaaca weydiisa haye internet kugu irawa dhah mhm. hadda ha go-a dhah adi waxaa kamid taa mataqaanaa dadkii hore <laughs> waxaa la qabsatay wax dhiba male moogtaa xilligaagii waxaa taana xitaa inaad dadka wici jirtaa <laughs> maqa taarka horta wuxuu ahaa xilli aad iyo aadlacagla soomaaliya dhigi jira aadoo qof u diraysa taarka lacagta geenayno marka qof markuu indhaha kala qaaday mhm. ibaad iyo internet lahoos <laughs> wartanoo <laughs> kale iska nololma la noqon karo aad iyo aad gabagabada barnamijka joognaa saaxiibada barnaamijka dhammaantood waxaan leenaha waad mahadsantihiin mhm. sidaad ula socoteen barnaamijkeena galab wanaagsan qaybtan aad kaga noqoteen mhm. balsaaibadawaqtigiini qiimaha iyo qaayaha badasaaxiibada inta badan waxaan oga tagnaa mid kamid mhm. a ah kaalimaha sugaanta aad iyo aadsaaiibadaan aniga usoo dooqaaya ahaa aad <laughs> sagaashanka dagaal ujoog maata <laughs> maya nabad nabaddaa jeclaadoonmgtaaadaa nabadoon lagu dhahaa waayahay luul nabadooney waxaa soo mm. qabanaya mid kamid a ah heesaha ay ku luuqayso yurub genyo heestan waxaa la yihahdaa naxli naxli mhm. waayahay heesas ayaa ugu dambeysay barnaamijkeena galab wanaagsan waa luul iyo bootaano idin leh sidaas iyo nabadgelyo yeah. rajanaawil ima odhan sugi nasiibkay